أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيina mحamedi وعlى آlihi وأصxaabihi أجمaعين ama bعdu waxaan soo haynay tafsiru suuraةi الbaqرة casharkeenna wuxuu ka bilaabmayaa caawa aayadda boqol iyo sideetanaad ee suuradda ka mid ah qaala tacaalى alla wuxuu yihi kutiba عalaykum إida xadra أxadakum الmowt kutiba waxaa la qoray calaykum idinka korkiina waxaa lagu qoray idaa haddii xadara uu yimaado axadakum agt midkiin uu ku yimaado almowtu geeridii ay ku timaado in taraka haddii uu ka tago khayran maal uu ka tago alwasiyatu ayaa la idinku waajib yeelay oo la idinku qoray dardaaran lilwaalideyni loo dardaarmo labadii dhash wax dhashay labadii waalid iyo walaqrabiina kuwii dhowaa ee qaraabada ahaa loo dardaarmo bilmacruufina loogu dardaarmo si la yaqaano oo macruuf ah sharciga iyo caqliga saliimkaaba ku macruuf ku ah xaqan xaqa allaahu daalika alla arrintaa waa sugay xaqan sugid ayuu sugay xaqa oo calalmuttaqiina mutaqiinta kuwa ilaahay ka cabsaday korkee korkooda ahaaday aayaddan alla subxaanahu watacaala wasiyada ama dardaaranka ayuu uga hadlaa dhowr meel ayaana tafsiirkeeda laga baaraa meesha ugu horeysaa waxay tahay awalan kutiba calaykumtan wax miyay ku cadfan tahay mase waa iska musta'naf qaar culimmada ka mida waxay leeyihiin waxaa weeyaan waa macduuf oo shaygii marka yacni yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum kutiba calaykum alqisaasu ayay ku cadfan tahay maadaama macduufkeedii iyo iyada fasli dheer uu kala dhex galay ayaa xarafkii caadifka ahaa meesha laga tuuray waxay ka dhigan tahay marka kutiba calaykum wa kutiba calaykum waxaa la ydinku farad yeelay haddana sidii qisaasta la ydinku farad yeelay dardaaranna waa laydinku farad yeelay qaar kalena waxay leeyihin maya ee waaba iska bilow oo yacnii wax cada wax ka horreeyay ku cadfan tahay ma leh bay dhahayaan marka alla wuxuu leeyahay kutiba calaykum korkiina waxaa lagu qoray waana kitaaba sharciya waayo sharci ahaan ayaa dushiina lagu qorayo waa laidinku farad yeelay waay idaa xadara axadakum midkiin haddii uu kusoo xaadiro almowtu geerida ay kusoo xaadira ay kusoo xaadirto yacnii geeridii asbaabteedii ay ku timaado waay ee ma dhimanin markaas waayo qofku marku dhinto kadib ma dardaarmaayee dardaaranku wuxuu imaanayaa marka asbaabtii geerida markay kusoo xaadirto midkiin in taraka haddii uu ka tago khayran maal uu ka tegaayo hadduu maal ka tegaayo u dhaafaayo khayrantan bimacna almaal alwasiyatu ayaa la idinku farad yeeloo dushiina lagu qoray dardaaran yaa loo dardaarmaa lilwaalideyni iyo walaqrabiina loo dardaarmo labada waalid iyo qaraabada bilmacruufi si macruufana loogu dardaarmo ayb sida xaqan xaqa allaahu daalika arrinkaa alla waa sugay oo xaq buu ka yeelay xaqan sugitaan ayuu sugay ama jacala allaahu dalika kaagaa alla wuxuu ka dhigay xaqan buu ka dhigay xaqaas oo calalmuttaqiina muttaqiin korkooda ahaaday aayadda marka geesta labaadee laga baarayaa waxay tahay aayaddaani muxkama miya masoo mansuuqa hay yacni xukunkeeda ma la nasakhay mase xukunkeedu weli waa joogaa oo waa muxkam ahlu cilmiga saddex qowl bay isugu khilaafeen qaarkood waxay yidhaahdeen aayaddan waa muxkam daahirkeedana wuxuu u egyahay cumuum oo hadda yacni cumuumku markaa daahirkeeda wuxuu uga jiraa lilwaalideyni iyo walaqrabiina waalid kasto iyo qaraabo kasto waxay waajib u leeyihiin qofkii maal leh markuu dhimanayo inuu u dardaarmo cumuumay u eg tahay daahirkeeda fii kulli waalidin wa qariibin laakiin walmuraadu bihaa fi lxukmi laakiin muraadka aayadda laga rabaa waxay tahay waxaa weeyaan walmuraadu bihaa fi lxukmi albacdu duuna bacdin waalidiinta qaar qaraabada qaar baa laga wadaa qaarkaas oo dardaaranka yeelanaya waajibka u yeelanayana waa wixii aan wax dhexlaynin wixii wax dhexlaayo waalidka wax dhexlaayo iyo qaraabada wax dhexlayso ayagu dardaaran ma qaadanayaane waxay qaadanayaan irti iyo dhaxalay qaadanayaan waalidkii aan wax dhexlaynin qaraabadii aan wax dhexlayninna waxay waajib u yeelanayaan iyaga dayacni eh, dardaaran bay waajib u yeelanayaan su-aal baa laysweydii karaayo waalid wax dhalay oo aan dhaxal qaadanaynin ma jiraa waa jiri karaa ha oo waalidku hadiyo wiilku hadday kala diin yihiin oo waalidkii ou matalan gaal ou yahay wiilkiina ou muslim yahay isma dhexlaayaan labadooda waalidkii dhaxalkii waa ka tegay ma qaadanayo laakiin dardaaran waa la sii karaa isagoo gaalkaasa waayo darda dhaxalku isaga waxaa shardi u ah marka dadku inay diintooda isku mid tahay oo yacni hadday islaamkii gaalnimadii ku kala labada ay ku kala tagaan waalidku dhaxal ma yeelanayo laakiin dardaaran aa la siinaa ilaa waalid aan wax dhexlaynin uu noqonayo laakiin waalid wax dhexlaayo dardaaran ma leh lanna nebiga sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi ina allaha qad acdaa kula dii xaqin xaqahu walaa wasiyata liwaarihin ilaahay mid walboo xaq leh xaqiisuu siiyey mid wax dhexlaayana dardaaran ma lahan oo ma loo dardaarmaayo marka qoladan waxay leedahay aayaddu waa muxkama waxayna ka waramee waalid iyo qaraabo ayagu aan wax dhexlaynin kuwa wax dhexlaaya aayadda maba loo jeeday dhahayaan caamun uriida bihi lkhusuus waaye marka nacam qola sidaasay ku tageenoo daxaaq iyo masruuq iyo abulcaaliye iyo iyaa ku tageen sidaas yacni qowlka labaadna waxa uu yahay aayaddan waa mansuuqa waxayna ku nasakhan tahay biaayati almawaariid aayaddii dhexalkaa lagu nasakhay waana qowlka qataada ibnu cabaasna uu ku tegay isaga laftiisa oo waxa uu yidhi nusiqa man yarisu waa la nasakhay qof wasiyatu man yaris qof wax dhexlaaya dardaarankiisa walam yansaki alaqrabiina ma nasakhin alle mashaaricu qaraabada iyaga lama nasakhin aladiina kuwaas oo laa yarisuuna aan wax dhexlaynin qaraabada aan wax dhexlaynin iyaga lama nasakhinoo dardaaran marka iyaga waa la siinayaa laakiin kuwa wax dhexlayo meeshan waa laga nasakhay aayaddan mansuuqay dhinac ka tahayba marka daawuus isagu wuxuu yihi kaanat alwasiyatu lil qabla almiiraath dardaaranku wuxuu jiri jiray dhaxalka ka hor lilwaalideyni loo dardaarmi jiray iyo walaqrabiina falamaa nazla almiiraahu dhaxalkii markuu soo degay nusi nasakha almiiraahu dhaxalkii wuxuu nasakhay man yarisu qofka wax dhexlayo ayuu wasiyadii ka nasakhay wa baqiya man laa yarid kii aan dhexlayninna baaqi buu noqday yacnii qolada hore kuwa waxay ku kala duwan yihiin kuwii hore ayagu aayadda waaba muxkama waalideynkan iyo aqrabiintanna waxaaba loo jeedaa kuwa aanba wax dhexlaynine ayaga qabeen saasay aayaddu muxkam u ahayd qoladan dambe waxay leeyiin maya aayadda cumuumkeedu waa joogaa waalid marka la yidhaaha waa kan wax dhexlaaya iyo kan kaleba waa soo gelayaan kii wax dhexlaayey iyo qaraabada kuwii wax dhexlayaa laga bixinaa kuwa aan wax dhexlayninaa lagu soo reebaa marka kuwaas waa laga nasakhay kuwan kalena fii xaqi man laa yarisu min alaqribaa'ina waxaa weeyaan qaraabadii waa waa kaas isagu marka da aayadda muxkamay dhinacaas ka tahay ayb oo xasanulbasri baa wuxuu yihi lilwaalidayni mansuukhatun waay walwasiyatuna lilqaraabati iskale wain kaanuu aqniyaaa wax dad wax haystaba ha ahaadaan qolada qowlka saddexaad waxa uu yahay kulligeedba waa mansuuq aayadda kulligeed waa mansuuq waayo qolada waa mansuuq dhahaysa waxay ka fiirinayaan horta wasiyo waajib ma tahay mise ma aha waxay leeyihiin sideedaba in la dardaarmaa waajib maba ahanba iyada aayaddanina wujuubay ka hadlaysaayo kutiba calaykum ayay leedahay waxaa la idinku farad yeelay haddii qofka isagoo maal haysto ounan dardaarmin ma dembaabayaan may ma dembaabayan wasiyada dhan baaba waajib ahayd waajibkeedaa la nasakhay sunanimay baaqi ku noqotay marka iyo istixbaab qolaa marka sidaasay leeyihiin qoladaa marka iyaga waxay qabsanayaan xadiidkii ahaa xadiidkii ibnu cumar ee bukhaari iyo muslim ay wariyeen maa min ma maa xaqu mri'in muslimin lahu shay-un yuusii fiihi yabiitu leylatayni ilaa wawasiyatuhu maktuubatun cindahu riwaayada muslimna marka waxay leedahay lahu shay-un yuriidu an yuusiya fiihi yacnii xaq uma lahan qof muslim ah wax uu ka dardaarma haysto laba habeen inuu baryo ilaa iyadoo dardaarankiisu u qoran yahay ma ahani riwaayada muslim waxay leedahay shay haysto shaygaasoo uu rabo inuu ka dardaarmo yuriidu an yuusiya fiihi marka meeshaas shaa alimaamu shaafici wuxuu yidhi mar haddii isaga iraadadiisa iyo rabidiisa loo celiyey oo la yidhi qofkii rabo inuu shay shay haysto shaygaasoo uu rabo inuu ka dardaarmo mar haddii isaga rabitaankiisa loo celiyey dardaaranku inuunan waajib ahaynaa laga qaadanaa halkaas ka qaatay imaamu shaafici yuriidu an yuusiya fiihidaas marka maadaama xadiidkiina dardaarankii uu ka dhigay sunno mustaxab uu ka dhigay ayaa marka waxay leeyihin aayaddan wujuubkan waa la nasakhay wasiyadiina istixbaabay baaqi isaga ahaatay ay ku hartay ayb ee wasiyadu laakiin waa jirtaa mar ay waajibayso marka ay waajibayso waxay tahay haddii qofka deyn lagu leeyahay oo kale xuquuq iyo ammaanaad hadduu haayo oo kale ee ilmo oo kale dad marka isaga uu mas-uul ka ahaa marka uu dhimanayo inuu ka dardaarmo ciddii markaa hawshooda iyo u istaagi lahayd iyo aduu hadday xuquuq ninkaasi ku tacalluqaan oo ay qoorta xuquuq u suran tahay inuu dardaarmo waajibay ku noqoneen taas marka culimmada iskuma khilaafin ee sida guud ahaan ayay wasiyadu waxay u tahay mustaxab wasiya marka maxaa la yidhaha iyada sideedaba dardaaran maxaa la dhahaa aayadda hadda marka baxdigaa waxaan uga baxnay aayadda muxkama miya mase mansuuqa mid baxdiga saddexaad waxa uu yahay wasiya maxaa laga wadaa wasiyadu macnaheedu waxa ay tahay waa tabarucun bixaqin mudaafin ilaa maa bacda almowt waa qofku inuu xaq ku tabaruco kaas oo loo idaafeynayo loo tiirinaayo dhimashada kadib waa tabaruc markii la yidhi maxaa baxaya wasiyadu caqdi oo wax kala bedelasho ma aha waa waa caqdi tabaruca ah qofkan yacni waxbuu ku tabarucaa wasiya sideedu waa tabaruc waxa uu ku tabaruc bixaqin mudaafin ilaa maa bacda almowt marka wasiyadii iyo hibada iyo iyo hadiyada iyo sadaqada iyo maxaa lagu kala saaraya ila sadaqada waa tabaruc hibadu waa waa tabaruc waxaa tabaruca hadiyadu lafteedu waa tabaruc maxaa lagu kala soocaa marka mudaafin ilaa maa bacda almowt dardaaranku dhimasho kabacdi u imaana kuwan kale laakiin qofkao nool waayo waxooda iyaga marka khulaasadu waxay tahay dardaaranka ama wasiyada waa tabaruc loo tiirinayo qofku marku dhinto kabacdi waa tabaruc howshiisa waxaa la gelaa qofku marku dhinto kabacdi waxay u baahan tahay marka caqdiga wasiyada marka la qoro caqdi laazima miya mase waa caqdi jaa-is ah yacnii qofkan wax dardaarmay ma ka laaba karaa was dardaaranku mise waa ku laasimay mar hadduu dardaarmo wou ka noqo karaa caqdigan oo wasiyadu marka waa caqdi oo jaa-is ah oo qofkii marka intuu dardaaran qoro hadduu ayaan sii noolaado waa intuu iska tirtiro oo kansalo ayuu haddana si kale u dardaarmi karaa wixii waa haddana si kaleu yeeli karaa oo isagu marka caqdi oo iska jaa-is waayo marku doono qofka uu ka noqo karo laakiin haddii ou dhinto isagoon ka laabanin wasiyada waa in la fuliyo oo dadka marka ka dambeeya waa fulinayaan hadday dembi tahay iyo haddii kalena gadaal aayadaha dambaan ku arki doonaa ayb wasiyadu marka qadar bay leedahay oo qofku wuxuu ka dardaarmi karaa thuluth wixii markaa ka yar saddex meelood maalkiisa meel iyo ka yar ayuu ka dardaarmaa weliba inuu hoos uga degaa fiicano rasuulka sala allahu calayhi wasalam sacad wuxuu ku yidhi wathuluthu kathiir athuluthu yani yakfii wathuluthu kathiirun thulutku waa badan yahay marka inuu thulutkii hoos uga degaaba nebigu xataa hadalkiis ka muuqanaysa oo uu rubc iyo khumus iyo wax lamida inuu dardaarmo maalkiisa xigmada ka dambaysa waa maxay qofku waa dhimanaa marka uu dhimanayo qofka ee dadkiisiina xuquuqay ku leeyihiin oo inuu wax uga tago waayo isaga laftiisa aakhire iyo safar dheer buu galaaye maalkiisii wax kamida inuu meel ku ugu tashto oo uu tabaruc intuu ka sameeyo berri aakhira markuu dhinto marka ay wax u tarto ayaa la rabaa shaarici marka labadaba waa ilaaliyey ninkaanna waa loo naxariistay war maalkaaga mar haddaad dhimasho soo gaartay dadkii ha dhibine adigana ha isdhibino wax la-aan laguma dhigaaye saddex meelood oo meel baad ku dhaqdhaqaaqi kartaa labada soo hartayna dadka kaa dambeeya baahiha uga tegin marka qofka muusiga ahe dardaarmaayo maa zaada cala thuluth wixii thuluth ka badan maxjuur waayo waa laga celina waa sharan yahay waa laga xabisay waana laga celiyey limaslaxati alwaratha ayaana looga celiyey warahada maslaxadooda yani sharcigu xurnimo iska mudlaqa ma qaban xurnimo oo lagu dhibaayo dad kale sax ma ah qofku inuu yidhaha maalkayga anaa tacbaday waxaygoo dhan waa iska dhiibaa ilmahan dan kama hebel ima dhexlaayo kaas waxma siinaayo xaqiisa ma ahan taas mar haddii uu halkaas soo gaaro waa inuu marka waxa uu bixinaayo isagana wax ka qaataa dadkana uunan dhibin e, dhinac kale iyadana waxay tahay wasiyadaasi marka la fiirinaayo thuluth inay ka badan tahay inay ka yartahay waa goorma markuu dardaarmaayo maa la fiirinaa mase maya markuu dhintaa la fiirinaayo lianna maalkiisu waa kordhi karaa intaas waxaa laga yaabaa markuu dardaarmayo saddex meelood oo meel wax ka badan inuu qoray hadda maalka u yaallo laakiin bacda shahrin ama bacda shahreyn maalkan uu dardaarmay inuu huluskii ku imaadaa laga yaabaa hore markaa wasiyadan waa baatil hore laga dhihi maayee maadaama bacda mowtihi ay fulayso markuu dhintaa lasoo xisaabaa waxa uu ka dhintay ayib ee wasiyada marka la fiirinayo dardaarankuna goormuu uu dhacaa sida badan dabcan de dardaaranku wuxuu dhacayaa marka qofka uu ku jiro marad iyo jiro looga cabsado marka marad makhuuf ah qofka oo looga cabsado oo uu haayo waay marka maalkiisa saddex meelood oo meel ka badan uunan bixi karin laakiin isagoo nool oo caafimaad qaba maalkiisa nus waa sadaqaysan karaa hadduu doono inta uu nool yahay laakiin waxaa laga hadlayaa markuu sariir koro oo dhimasho looga cabsanayo maalan cudur dilaa ah lagu sheegay sariirta u saaran yahay naagtii waa foolane maalan foosha cudur waxay ka mid tahay waa looga wax loo cabsado w ee cudur kastoo marka loo arko qofkaani inuu u dhimo kara hadduuba ku jiro sidaan marka saddex saddex meelood meel wax ka badan ma loo ogolaanayo ee qofka dardaarmaayo saddex shardi unbaa laga fiiriyaa mukallaf inuu yahay qof mukalaf markaan leenaha waa inuu qaangaar yahay caaqilna uu yahay xor inuu yahay oo addoon dardaaran male sababtoo a ah maalba addoon male isaga wasiyaduna waa tabaruc aan dhahnay addoon maal maba yeelan karaba tan saddexaadna waxay tahay alikhtiyaar inaan la qasbin oo isagoo la qasbaayo aan la keenine ikhtiyaarkiisa uu ku dardaarmo saddexdaa shardi ayaa waxaa laga fiirinaa midka dardaarmaayo ee cunuga dhalinyar ee aan qaan gaarin laakiin mumayiska ah saddex iyo toban jir afar iyo toban jir laba iyo toban jir dardaarankiisu ma ansaxaa cumar waxaa laga wariyey radia allahu canhu dardaarankiisa inuu ansixi karo alimaam ibnu kathiir kitaabkiisa wuxuu ku qoray fataawada iyo aathaarta cumar uu ku ururiyey oo marka isaga yacni kitaabkaas musnad ulfaaruuq la yidhaha musnad ulfaaruuq uu ku sheegay bacd la way ku tageen sidaas iyadaa lafteedaba meeshaas marka iyadana sidaas waayo xaalkeeda ayb ee qofka ama jihada loo dardaarmayo almuusa lahu jihada loo dardaarmaayo iyadana waxaa laga rabaa cadamu lmacsiya waa inaynan macsi noqonin jihada loo dardaarmaayo waa inaynan ahaanin macsi oo qofku haddii uu yihaa maalkaanan dardaarmay in shaneemo lagu dhiso ama ama ama yacnii warshad khamri lagu sameeyo ama bangi ribo in lagu furo ma la fulinayo waa dardaaran aan sax ah yacni jihada oo u dardaarmayaa qaldan ayb tan labaadna shardiga labaad waxa uu yahay kownuhu macluuman yacni shayga uu dardaarmaayo wax la og yahay inuu yahay kan saddexaadna qofka uu u dardaarmayo inuu ahal u yahay inuu wax milkin karo ayb waxaa intaanan wasiyada axkaamteeda ka bixin waxaa wasiyada ka mida waxa la yidhaha al-iisaa al-iisaa wuxuu ku saabsan yahay adiga maalan dhimashaad ku dhowdahay waa jiran tahay ilmo yaryaraad ka tegaysaa inaad ilmahaaga xanaaneyn iyo tarbiyadooda waa ka dardaarmi kartaa oo waxaad dhihi kartaa haddaan dhinto ilmahaani hebelow adaan kuu dardaarmayo inaad ilmahan hawshooda iyo tarbiyadooda iyo maamulkooda aad yeelato iisaa a la yidhaha midkaas waxaa kaloo iyadana iisaagu uu ka imaan karaa shaqooyin iyo xuquuq iyo deyn in lagaa gudo dad waa u dardaarmi kartaa war hebelow deymanka adaan kugu ogahay inaad de deymanka laygu leeyahay iyo kuwa aniga aan dadka ku leeyahay iyo adaa hawshaas qaabilsan yacni marka iisaa-a la yidhaha middaas tii hore marka tabarucan ka hadlayna hadda waxay tahay waa iisaa qof inaad mas-uuliyad uga tagto adiga qofkaas marka mas-uuliyadda looga tegaayo waa inuu muslim yahay gaal ma looga tegi karo waa inuu adyani eh, cadaalad uu leeyahay cadli uu yahay faasiqa baxaayo qof faasiqa ilmama looga taga karo haddii looga tagana waa laga baa waa la burina ile wasiya aan ansixinba waaye waayo faasiqa iyo gaalka qofkan diintooduusanba u naxayninba diintaana wax walba asalka ah tan saddexaadna waxay tahay alkifaayatu shaqadan loo diraayo nin ku filan oo qabo kara inuu yahay qofaan shaqadiiba aqoonin ma loo dhiibi karo intaasna marka waa iisaaga iyo waxyaabaha ku tacalluqow waay eh, xaqan xaqa allaahu dalika alla arrinkaa ayuu sugay xaqan sugid buu sugayoo oo yacnii dhabnimo u sugay cala xaqa oo cala lmuttaqiina muttaqiin korkooda ahaanayo faman badalahu faman ruuxii ama qofkii baddala baddelo hu shaygii la dardaarmay maa awsaa bihi lmuusii midkii dardaarmaayey wixii uu dardaarmay qofkii bedelo maa samicahu bacda samaaci maa shay maqlitaankiisa kadib awsaa bihi lmuusii midka dardaarmay ou ku dardaarmay markuu maqlay ka gadaale bedelay fa inamaa ismuhu dam fa inamaa wax kale ma ahane ismuhu ismu tabdiilihi bedelaadiisa dembigeeda cala aladiina kuwii korkooda ayuu ahaaday yubadiluunahu bedelayaan wasiyadaa shaygaa la dardaarmay kuwa bedelayaa dembigoodu dembigiis ou ahaaday in allaha alla samiicun weeyaan mid maqlid badan caliimun ogaal badan halkanna marka aayaddan rabbi wuxuu uga warramayaa wasiyadii qofku uu dardaarmay ee saxda ahayd ee sidii sharciga ahayd u dardaarmay markii qofku uu maqlay ka gadaale kii marka ama dadkii warahadii wax dhexlaayay ama kuwii dardaaranka la siinaayey ama awliyaa-ul umuur qaadigii ayaa wixii sugnaaday ayay bedeleen ninkii marka dhintay isagu wax dembiya male waxaa dembiga yeelanayo ciddii wax bedeshay marka damaa'irtan faman bedelahu iyo bacda maa samicahu waxay u wada laabanayaan hal meel waana wixii la dardaarmay marka faman qofkii bedela bedelo hu wixii la dardaarmay oo ninkii dardaarmaayey ou dardaarmay ayb qofkii bedelo bacda maa samicahu bacda samaacihi kolkau maqlay ka gadaale wixii la dardaarmay markau maqlay ka gadaale maada masdariya <coughs> fa inamaa wax kale ma ahana ismuhu ismu tabdiilihi bedelaadiisaas dembigeeda ninkii dhintay ma lahan oo dardaarmaye cala aladiina kuwii korkooda ayuu ahaanayaa ama uu ahaaday yubadiluunahu kuwa bedelayay ayaa dembigaa korkooda u ahaaday in allaha alla samiicun mid maqlid badan waayo ruuxa dardaarmaayo marku dardaarmaayo allah maqlaayo caliimun mid ogaal badan waayo kan bedelaayo waa og yahay ilaahay subxaanahu watacaala ayb labadaa magac marka waxaa ku jiro yani waciid ayaa ku sugan nin walbo isjir waayo marka <clears throat> meeshaan marka eh, culimada qaarkood waxay ka bixiyaan mas'alo oo mas'aladaa waxay tahay aayaddan waxay yidhaahdeen waxay daliil u tahay ibnulcarabi ayaa ka mid ah fii axkaami alqur'aan wuxuu leeyahay fi hadihi alaayati daliilun aayaddan waay daliil waxaa ku sugan daliil calaa ana dayna deynta idaa awsaa bihi lmayitu qofka dhimanayo hadduu deyntii ka dardaarmo oo uu yidhaah aniga hebelaa deyn igu leh lacagtiina waa taasaa ha loo gudo oo ha la gaarsiiyo amaba uu nin ku yidhaahdo war hebelow adiga iga bixi kiina uu yidhaah waayahay ou sidaa ku aqbalo wuxuu leeyahay kharaja bihi can dimatihi intaas mas-uuliyaddaa ninkaa uu saaray ninkaa dhintay waa uga baxay mas-uuliyaddii deynta tabicadii iyo raacashadii deynta ninkaa waa uga baxay wa saara alwaliyu ninka weliga ee looga tegay deyntaas wuxuu noqonayaa matluuban bihi isagaa matluubka oo laga dalbayaa lagana rabaa marka nacam ayb lahu ljru fii qadaa'ihi hadduu deyntaa gudo ajar leeyahay ninkaanu ile wanaag u sameeyey wacalayhi lwisru fii ta'khiirihi hadduu dib u dhigana dembigeeda asaa iskale ninkan meydkii waa ka baxay arrintii waa dhis waa ka waa ka gudbay ayb waayo faman badalahu bacda maa samicahu ayay soo geleen markuu yihaha deyntii iga bixi sidaa iyo sidaana u bixi haddii uu yeeli waayey dardaarankiiuu bedelay qofkaasi halkaasay marka ka kala baxeen markaasuu wuxuu yidhi wahaadaa inamaa yasixu laakiin arrintaa waxay ansaxaysaa idaa kaana almeyitu meydka haddii lam yufarid fii adaa'ihi dayntan gudideeda hadduunan ku gabood falin wa amaa idaa qadara calayhi waaba awoodayey lacagna waa haystay qofkiina waa la joogay isagoo awoodi karo ayuu ku gabood falay ninkan wa tarakahu waa iskaga tegay uma wasaa bihi dardaaran oo iska qoray kabacdi bacdi fa inahu laa ninkiina ma fulinin fa inahu laa yuziiluhu can deynihi tafriid lwaliyi fiihi deyntaas ma ka zuulinaayo ninka uu uga tegay gaboodfalka uu sameeyey yani midkan dambe haddii uunan ka gudin ka gudid la-aantiisaas ninkaani beri maka dhig ma ka dhigayso maadaama uu isagu gabood falay <coughs> oo isagu uu gaboodfal <coughs> la yimid marka qofka inuu deynta iska bixiyaba isagoo nool haddii xoolihii maalkii uu haystaba waxba inuunan la fogfogaanin uunan dib isaga dhigina uu iska bixiyo deynta isagoo marka laakiin aan haysanin oo kale ama shaqadii deyntii uu ku gudi lahaa ku dhex jiro ayaa haddana uu kasii dardaarmay ninkii markaa ka qaaday mas-uuliyaddeeda markaas mas-uuliyadda ninkaasaa qaaday <clears throat> ayb khilaafna waxaan ka jirin marka haddii shay macsi oon banaaneyn uu ka dardaarmo inaan la fulinaynin wax khilaafa taas ma laha iyada marka middaa tabdiil ma noqonayso horaan u sheegay ayb faman qofkii badela bedelahu shaygii ou dardaarmay ninkii dardaarmaayey bacda maa samicahu bacda samaaci maa awsaa bihi lmuusii kii dardaarmay dardaarankiisii wixii uu ku dardaarmay kolkuu maqlay ka gadaale maqlitaankiisa kadib fa inamaa wax kale ma ahna ismuhu ismu tabdiilihi bedelaadiisaa dembigeeda cala aladiina kuwii korkooda ayuu ahaanayaa yubadiluunahu bedelayeen in allaha alle samiicun mid maqlid badan waaye caliimun oo ogaal badan <clears throat> faman khaafa min muusin janafan aw ihman faaslaxa baynahum falaa ihma calayh in allaha gafuurun raxiim <clears throat> taas marka ifsaaday ahayd aayaddii hore wax fasa qofku wax fasaadiyo aayaddanna waxay tahay marka wasiyadii ma la islaaxi karaa hadday meel ka jabnayd haddii la toosiyo bedelaad miya oo markaa lagu dembaabaya taasay aayaddan ka warramay faman qofkii axadkii khaafa cabsaday ka cabsaday min muusin yacni ama ku ogaadayba min muusin ku dardaarmaayo xaggiisa janafan jawrfal xaqi oo laga iisho uga cabsaday <clears throat> ow amase itman dembi qofkii uga cabsado qof dardaarmayo fa aslaxa hagaajiyo beynahum dhexdooda hagaajiyo falaa itma wax dembi ah calayhi korkiisa ma ahaa nin qofkaa islaaxa uu samaynayo wax dembiya kuma laha in allaha alle kafuurun alla dembi dhaafid badan waa raxiimun naxariis badan aayaddan marka laba tafsiir baa ku jirto tafsiir wuxuu leeyahay <clears throat> macnaha aayadda waxay tahay qofkii nin dardaarmaayo u yimaado oo dardaarankiisii intuu dhageysto <clears throat> markaas arko inuu ku gafayo dardaaranka thuluth wax ka badanuu dardaarmaa qof dhaxal leh buu u dardaarmayaa xoogaa wasiyadii buu marka qalad ku sameynaa qofkaa markaa inuu yidhaahdo war sidan ma ahane si ka yacni wasiyadaada hagaajiyo sidan sameeyo kan yeel <clears throat> inuu yidhaahdo falaa xaraja calayhi dhib ma laha an yuslixa baynahu wa bayna warahatihi <clears throat> dadka wax dhexlaayo iyo inuu dhexdhexaadiyo iyo ninka dhimanaayo yani dadka wax dhexlaayo iyo ninka dhimanaya dardaarmaayo inuu islaaxiyo dhexdooda wax dhiba ma laha oo say ku dhacaysaa maalan ninkan inuu dardaarmuu rabaa warahadana ninkan maalkiisay sugayaan oo waxay rabaan inay dhexlaan labadooda xoogaa marka waxaa ku kala jiro ninba meelow waxu rabaa meeshaas marka wuxuu leeyahay tafsiirkaani haddii marka qofkaani wasiyada uu ku gafaayo ninka dardaarmaayana in la toosiyo oo la yidhaha warwarasadaadii wax fiican uga tag waxaan xaq uma lihid saa in la dhaho haddii ninkan dardaarmaayana uu rabo inuu dardaarankiisii dardaarmo kuwaan warahaduna ay rabaan inuunan dardaarmin oo ay leeyihiin waxaan aad dardaarmayso waa waa nugu badan yihiin ha dardaarmin oo buuq uu dhexdooda sidaa uga taagan yahay in labadooda uu hagaajiyo oo kanna uu yidhaha war cadaalad ku dardaaran kuwaanna marka uu ka celiyo inay ka celiyaan dardaaranka kuwaan wax dhaxli rabo inay dardaaranka ka celiyaan war xaq uma lihdiin arrintan ka jooga qofkan qaraabadiinii waaye dhimanaayo ajarow rabaa sidaa in la dhaho kanna in la yidhaha war dadka aad ka tegaysid wax uga tag marka tafsiir sidaas waaye tafsiirka labaad wuxuu leeyahay markuu dardaarmo oo si qaldan intuu u dardaarmay kabacdi ninkiina uu dhintay dardaarankaas marka qaldan in la toosiyo oo marka ay toosiyaan qofka weliyul amriga ninka madaxda ee maxkamadda maalan qaadiga sharciga ama dadkii oo ninkan dardaaranka u xil saaray uu yidhi dardaarankan idinkaa fulintiisa mas uul ka ah hadday arkaan dardaaranku inuu meel ka jaban yahay waa toosi karaan toosintaasuna ma ahan tabdiil ay ku dambaabayaane bal islaax waa hagaajin kan marka markaa waxay noqonaya faman khaafa min muusin janafan fii wasiyatihi alatii awsaa biha lmayit faaslaxa bayna warahatihi wa bayna almuusaa lahum warahadii iyo hadda waxaa ishaysta kuwii loo dardaarmay bimaa awsaa lahum bihi faradda alwasiyata ila alcadli marka war idinka la idiin dardaarmay waxaanoo dhan malihidiin waxbaa idinka soo noqonayo idinkaana ku raalli noqda intaan wax dhaxal kale inuu dadkii loo dardaarmay iyo kuwii dhaxalka lahaa uu kala celiyo ayb oo cabdullaahi bnu cabaas wuxuu yidhi idaa akhطaأa almayitu fii wasiyatihi hadduu dardaarankiisa ku gafay ow xaafa ama ou joor sameeyey fiiha wasiyada dhexdeeda falaysa cala alwliyaaءi xarajun an yarudduu dardaarankaa inay radiyaan oy celiyaan wax dhiba male an yarudduu khada'ahu gafkiisa inay celiyaan ila sawaabi ay u celiyaan labadaas tafsiir hadduu dhinto wasiyadii wax ka qaldan yihiin waa la toosi karaa intounan dhimaninna isaga war ilaahay ka cabsoo wax toosi waa la dhihi karaa labadaa tafsiir ee aayadda marka ay ku wareegeysaa walidaalika qofku markuu dardaarmaayo waxaa fiican qof culumo ah oo ahlu cilmiya inuu kaala yidhaahda waa dardaarmi rabaa ee bal fiiri dardaarankan inuu yidhaahdo oo dardaarankii markii la qoro qoraalka la tuso qof ahlu cilmiya waa saxsan tahay marka uu yidhaahdo markhaatiyaal loo yeelo sidaas lagu sugo laakiin innaga waxaan naqaanaa marar badanna aan aragnay dardaaran si qaldan loo dardaarmay oo dadkii ay isku haystaan fulintiisuna aynanbaba ansaxaynin waxaan aragnaa mararka qaar dad caqdi wada qoranayo wax ku heshiinayo caqdiga siday u qorayaanna sharciga khilaafsan berri markay isqabsadaan unbaa la ogaanaa markii la yidhaha waxaad qorateen balkeena qoraalkii markaad saas u akriso nin walbaaba shardi ounan xaq u lahaynaa u qoran shardigu haddii ounan yacni xukunka sharciga waafaqsanaynna kaanamaa inaan la qorin ou la mid yahan marka marka wax la qoraayo dad ahlu cilmi cilmiyo axkaamta weliba fiqiga yaqaano in la yidhaha bal waxaan wax ka fiiriya qallooc iyo wax hadduu ku jiro dadkan hadda nidaamkan madaniga ah hadda jira maanta adduunyada badanaa waxyaabahaas marka la sameynayo marka horeba waxaa qoray dhahaan looyaraa qoro gaalada looyaraa u qoro looyarku muxuu yahay waxay leeyihiin qaanuunkuu yaqaanaayo qaanuunka dalkaas wixii ka ansaxaayo iyo waxaan ka ansaxayn inuu isaga toosiyaa iyaga gaalo waay dabcan innaga marka maxaana laga rabaana wasiyadii dardaarankii sharciga inaan ku toosinaana laga rabaa sharcigii marka ninka yaqaana la weydiinana dadyowga iyaga laftooda nootaayooyinka furanaya iyo qaarkood iyo ee kuwan marka garyaqaanaan ahay iyo dhahayana wax badan kama yaqaanaanba diinta intooda badanba oo iyaga laftooda marka kuwa notaayada iyo laftooda haddaynan dad ahlu cilmiga la tashanin oo aynan dhihin waxaan diinay ku tacalluqaan maxaa ka bannaan maxaan ka bannaanayn iyaga laftooda waxay qorayaan eber waay ayb waan aragnaa xataa qaar waxaan aragnay qoraayo heshiisye in la qoraaba ay baatil tahay qaar qoraayo lafteeda waa aragnay oo eh, yani labada darafba ay og yihiin kan qoraayo uu og yahay wax baaila inay tahay waxyaabahaas oo kale marka orad kuu qori mayno in la dhaho yaa ayuha aladiina aamanuu eh, eh, faman khaafa qofkii cabsaday faman ruuxii khaafa cabsado min muusin ku dardaarmaya xaggiisa janafan uga cabsado jawr uga cabsado janifa janifa الrajulu calىa saaxibihi yajnafu facila yafcaluh idaa maala calayhi wajaara waa markuu joor sameeyo ow iman ama dembi uga cabsado faaslaxa hagaajiyo beynahum dhexdooda falaa ima wax dembiya calayhi kaa korkiisa ma ahaanin wanaaguu sameeyey isaga in allaha alla gafuurun mid dembi dhaafid badan waaye raxiimun oo naxariis badan ayb waxaad dareemaya marka noloshii dhammayd in diintii laga dheereynayo dadka hadda reer magaalka oo waxqorid qorid iyo wax iyo yaqaano laftooda maskaxda waxaa uga jirta marka waxyaabahan la qoraayo yacni nootaayo noo geeyuu kuleeyahay leeyahay nacam waxaad noo geysaa buu kuleeyahay qof garyaqaan ah taasaa ku qufulan waa dadkii hore oo ayagu xafiisyada iyo soo gaaray ma kusoo dhacayso war nin culumaa horta noo geeyay waxaan hanaga soxo markoo wixii saxo ninka culummada nootaayadu ha qorto hadday doonto iyada leanna nootaayadu waa xafiis wax qorid un waayo wax kale maaha waa la isticmaali karaa laakiin waxay u baahan tahay in sharcigu ka tala bixiyo horta waxaan sax miyaa mase sax ma aha sharcigiina ninkii ya ninka yaqaana waa qofka faqiiha waay ama yacni sharciga wax ka yaqaan waayo ma ahan qof qaanuun iyo le yacni wax loo iyo bartay ma ahan ayb kuwaas marka in loo tagaa ma ahan marba haddii shay caqad in la qoro la rabo waa in sharciga koow laga ogaado waxaan ma bannaan yihin mase ma bannaana haddaad iska carartood u tagto kuwa ay wax qorqoraan ama aada garyaqaan iyo wax u tag tagto waxay noqonaysaa un marka qof oo yacni wax ictibaar yeelan maysa waxaad samaynayso yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum الصiyaamu kamaa kutiba cala aladiina min qablikum aayadahanna marka axkaam kale waayo nalagu farad yeelo siyaamkii buu rabbi ka warramay yaa ayuhaa hooy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow kutiba calaykum korkiinna waxaa lagu qoray sharci ahaan waxaa laydinkugu qoro qoroo laydinku farad yeelay asiyaamu soomid ayaa laydinku farad yeelay waa masder yani asiyaamu soomitaan yaa laydinku farad yeelay kamaa sidii kutiba yacni katban qorid mila mithla maa kutiba mila aladii kii oo kale ah kutiba lagu qoray cala aladiina kuwii korkooda min qablikum idinka idinka horreeya lagu qoray oo kale lacallakum tattaquuna likay tattaquu saa u cabsataan ood u dhowrsataan ood naartii uga gaashaamataan ayaaman baa la idinku farad yeelay maalmo ayaa la idinku farad yeelay ama suumuu sooma ayaaman maalmo ama ayaaman fii ayaamin maalmo inaad soontaan dhexdoodaa la idinku farad yeelay maalmaha oo macduudaatin la tiriyey la xisaabay ayb faman axadkii kaana ahaaday minkum xaal ou idinka idinka mid yahay mariidan mid buko ow amase calaa safarin safar korkiis ahaaday fa afdara oo afuro fa ciddatun fa calayhi isaga korkiisa waxaa ah ciddatun siyaamu ciddatin tiro soonkood ayaa ah oo min ayaamin maalmo ah maalmaha oo ukhara kale maalmo kale tiradood soonkeed ayaa ah korkiisa ah wa cala aladiina kuwii korkooda yutiiquuna awoodaayeen hu soonka kuwii awoodayey dushooda waxaa ahaaday oo fa afdaruu markaa afureen fidyatun ayaa korkooda ahaatay fidyada oo طacaamu miskiinin miskiin quudintiis ah faman axadkii ruuxii tadawaca ziyaadiyo khayran khayr qofkii ziyaadiyo meeshii miskiin uu ka quudin lahaa laba miskiin quudiyo fa huwa isaga quudintaa yacni tadawucaas ayaa khayrun khayr badan lahu isaga u khayr badan wa an tasuumuu wa sawmukum idinka soonkiina ayaa khayrun khayr badan lakum idinka idiin khayr badano afurka ood fidyada bixinaysaan soonkaa idinkaga khayr badan in kuntum haddii aad tihiin taclamuuna inaad og tihiin khayral amrayni labada arrin khayrkooda haddaad og tihiin ood kaanaa idin khayr badan marka soonki marka alla soonka faradnimadiisuu sheegay faradnimada soonkuna wuxuu ku waajibayaa qofka muslimka ah caaqilka ah baaliqa ah yani qaangaarka ah oo aan waalnayn oo caaqilka oo muslimka ah ayaa laga dalbayaa ee muqiimka ah, ee negida ah yacni aan musafarka ku jirin alqaadiru calayhi ee soonka weliba karo ee awoodo anna iyo aaahiru min alxayd aw nifaas xayd iyo nifaasna ka daahir ah shantaas shardi ayaa marka uu ku waajibayaa soonka ayb kuwaas waay marka kuwa lagu waajibiyey soonka yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu rumeeyow kutiba calaykum korkiina waxaa lagu qoray asiyaamu yacni soomitaan soonkana luqatan waa alimsaaq in la af haysto sharcigana waxaa lagu yidhaahdaa soonka uu noqonaya alimsaaku can ilmufadiraati waxyaabaha qofka afuriyo inuu ka af haysto oo cuntada iyo cabidda iyo jimaaca iyo mataga iyo shahwada iyo waxyaabahaas <clears throat> inuu ka af haysto mm, ilaahay dartiina uu saa u yeelo min duluuci اlfajri laga bilaabo ilaa yacni guruubi shamsi soomitaan bou alla idinku farad yeelay kamaa kutiba katban qorid ayaa dushiina lagu qoray kamaa kutiba mila ladii kaafkaas marka waa waa nacti mancuut baa loo soo qadara katban qoritaan mila ladii kii oo kale maadana mawsuulaa laga dhigaa mila ladii kii oo kale kutiba lagu qoray huwa maagaba cala aladiina kuwii korkooda lagu qoray min qablikum idinka idinka horreeyey maxaana la idinkugu farad yeelay lacallakum tattaquun inaad cabsataan ood dhowrsataan ood naartii ka dhowrsataan lianna soonku waa gaashaan ama inaad shahawaadkii ka dhowrsataan waayo soonku shahwada waa jebina aayaddaa marka soonka inuu farad waajib uu yahay bay tilmaantay ayaaman macduudaatin ayaaman marka daraf ayaad ku nasbin kartaayo ay fii ayaamin kutiba calaykum waxaa la idinku farad yeelay alsiyaamu soomitaan ayaaman fii ayaamin maalmo dhexdo maalmo dhexdooda soomitaankooda ayaa la idinku farad yeelay haddaad doontana waxaad dhihi kartaa suumuu sooma usoo qadar ayaaman maalmo fii ayaamin maalmo dhexdooda sooma ama waxaa dhahdaa kutiba calaykum siyaamu baa la idinku farad yeelay soon ayaaman maalmaa la idinku farad yeelay siyaamu ayaamin maalmo soonku maalmaha oo macduudaatin la xisaabay oo la tiriyey tafsiirka raajixa wuxuu yahay waa ramadaanka oo ah markaa yacnii sagaal iyo labaatan maalmood ama soddon maalmood noqonayo oo aan labada dhaafayni ayb bacdi ahli lcilmina waxay leeyihiin ayaaman macduudaat waxay ahayd soonkaa maraaxil soo maray markii hore yowmu cashuurada ayaa waajib ahayd iyo bil walba in saddex maalmood laga soomo bil walba saddex maalin iyo yowmu cashuuraa maalmaha la tirinaayo kuwaas ayay dhaheen markii dambena aayadda soo socoto faman shahida minkum shahra falyasumhu iyo shahru ramadaan aladii unzila iyaa lagu nasakhay dhaheen waay sida xooga badanse waxay tahay sagaal iyo labaatanka maalmood oo ramadaan ama soddonka soddonkaas maalmood faman qofkii kaana ahaaday minkum xaal ou idinka idinka mid yahay mariidan mid buko oo jiran qofkii ahaaday ow amase calaa safarin safar korkii qofkii ahaaday oo fa afdara meeshaan muqtadi baa ku jira wax go-an oo la fahmi karo qofkii jiran ama musafar korkiis ah fa afdara afuray fa ciddatun fa calayhi korkiisa ah. waxaa ah ciddatun siyaamu ciddatin tiro soonkood ayaa dushiisa ah tirada oo min ayaamin maalmo ah maalmaha oo uqara kale tiro maalmo oo kale ayuu marka maalmihii uu ka afuray ayuu tiro maalmo ah ka sooma maalmahaas marka inuu isku xijiyaa sidii ramadaanka isugu xigtay shardi miyaa mase ma ahan ma ahan shardi oo ramadaanku isaga addaha macnow lahaa laakiin qadaha isagu waa laqaad waa la kala googooy karaa maalmihii unbaa qofkii laga rabaa waayo allaba isku xijin ma sheeginba ayb wa cala aladiina kuwii korkooda waxaa ahaaday yutiiquunahu soonka awoodayey oo fa afdaruu markaa iska afureen korkooda waxaa ah fidyatun fidyo inay isfurtaan dacaamu miskiinin miskiin cuntadiis ayaa ahaatay korkooda yacnii inay isku furtaan miskiin yani cuntadiisa aayaddan marka warkeedu aaduu u badan yahay wacala aladiina yutiiquunahu tafsiir wuxuu leeyahay aayadda markii hore xugun hore u jiray bay ka warrameen qofku labow khiyaar u lahaay inuu soomo iyo inuu iska afuro markuu afurana waxaa waajib ku noqonaysay miskiin hal miskiin inuu quudiyo maalintii khiyaarow lahay marka inuu soomo iyo inuu iska dhaafo soomka beddelkeedana miskiin oo wax siiyo sidaas ayay dadkoo dhan wada ahaayeen odayga waayeelka islaanta waayeesha qofka dhallinyarada ahe awoodda leh kulligood saasaa xukunka ou ahaa ee markii dambey soo degtay faman shahida minkum shahra falyasumhu bisha qofkii xaadira ha soomo markay aayaddaa timid ayaa aayaddan la nasakhay ibnu cabaas isaga marka wuxuu leeyahay aayaddaani qaybaa laga nasakhay qeybna mansuukh kama aha qeybta laga nasakhay oo ay mansuuqa ka tahay waxa weeyaan dadka awoodayay awel soonka dadkii awoodi jiray ee soonka karay ee aan markaa yacnii ku dhibaatoonaynin ee soonka awoodi karo ayaga khiyaarkii ahaa inay fidyo bixiyaan meesha waa laga nasakhay laazim inay soomaanaa looga dhigay qeybtii maxaa soo haray marka odayga waayeelka iyo islaanta waayeesha ah weli baaqiyay u tahay aayadda fii xaqihim waa muxkama aayadda amaa fii xaqi alqaadiriina cala asawmi fal-aayatu mansuuqatun ibnu cabaas isaga sidaasuu ku tegay waana sababka uu aayadda usoo deli ugu soo deliishaday qofka waayeelka iyo islaanta waayeesha ah iyo xaamilkay murdicana waa usoo deliishadeen naagta uurkale midda nuujinayso aday cabsadaan waxaa kalooy culimmadu raaciyeen qofka jiran jiro aan markaa rajo laga qabin inuu ka raysto kuwaas ayaga fii xaqihim aayadda waa muxkama wixii iyaga ka soo harayna mansuuqay aayadda xaggooda ka tahay tafsiir kale wuxuu leeyahay yacnii wacala aladiina yutiiquunahu waxaa laga wadaa wacala aladiina kaanuu yudiiquunahu baa loo soo qadaraa yacnii kuwii soonka awoodi jiray markay dhallinta yaraayeen oo hadda waayeelka noqday kuwaas maxaa laga rabaa oo markaa iska afuro fidyatun dacaamu miskiin fidyay iska bixinayaan koombo badar marka wacala aladiina yudiiquunahuba wuxuu ka dhigay kaanuu yudiiquunahu hadda ma awoodaan bictibaari maa kaanuu awal ile dhallinyaray ahaayeen waa soomi jireene tafsiir labaad marka suddi iyo ayaa sidaa ku fasiray tafsiirka saddexaad wuxuu leeyahay eh, aaya tafsiirkan marka hadda suddi aayadda fii xaqii marka waa muxkamaba isaga markaas wax naski ah ma ma jiraayaba ayb eh, labadaas baa marka yacni ugu badan qiraa'ana waxay leedahay wa cala aladiina yutawaquunahu yutawaquunahu marka laga macneeyo tafsiirka sudi inay waafaqaysaad moodaa kuwa yacni soonka lagu kalifaayo taki dhib uu ku yahay oo aan awoodi karin oo ku dhibaatoonayo waayeelnimada darteed fidyatun dacaamu miskiin kuwaa sidaasay leeyihiin marka labadaa marka inay muxkamo tahay inay gees muxkamo ka tahay geesna mansuuqo ka tahay sidaa warar badan oo kalena waa ku jiraan laakiin intaasaan uga gaabsanayna <clears throat> fidyatun dacaamu miskiin miskiin in la quudiyo anas markii miskiinkaa marka hal mar soddon miskiin waa la sii karaa yacni anas baana sidaas sameeyey mar uu aada waayeel u noqday oo uu fidyo iska bixinayey hal mar buu marka soddon miskiin cunto siiyey fuqahada marka waxay leeyihiin miskiin in la quudiyo ayaa aayaddu ay sheegtay haddii markaa yacni miskiinka waana la quudi karaa koombo badar ana waa la siin karaayo mud yani mud yani arba yani mudku afar koombo waa yani mudku waa saaca afar marka loo qaybiyo qeybtiis in la siiyo sidaana marka yani ku fidyadu ay noqoto miskiin baana la siinaa oo qof hani ah markaa ku ansixi mayso faman tadawaca qofkii ziyaadiyo khayran khayr qofkii ku tabaruco oo ziyaadiyo khayrkaa marka waxay ku macneeyeen fazaada acaama miskiinin aakhara laba miskiinuu buuxsiiyey maalinkii maalinkii labau siiyaa miskiin qofkaasi khayruu ziyaadsaday fa khayrun lahu fahuwa huwa tadawucaasi khayrun khayr mid khayr badan waayo lahu isaga u khayr badan waa u fiican tahay ibnu cabaasaana sidaa ku fasiray marka hadhow qofku ma dhahayo hadduu miskiina la yiriy laba yaa sii yiri hadduu laba siiyey marka qalad uu ku dhacay sax ma ahan ninkaani midna waajibkiiba uga dhacay kan kalena tadawucii sunnay u noqotay amase wixii uu siinaayo ugu waaba uga badiyey intii intuu koombadii badarka ahayd siiyey ayuu saliid iyo sokor iyo waxba ugu sii daray ayb iyo qudaar iyo waxba ugu sii daray waa sii fiican tahay wa tasuumuu khiyaar baa awel jiray labadan khiyaar marka in la soomo in laga tago fidyo la bixiyo tee khayr badan wa an tasuumuu wa sawmukum idinka soonkiina anta masdera laga dhalaalinaa waana fii macalli rafcin mubtaday noqone wa an tasuumuu wa sawmukum soonkiinaa khayrun khayr badan lakum idinka idin khayr badan in kuntum haddii aad tihiin taclamuuna inaad ogtihiin tihiin haddaad og tihiin yacni labada arrinkan khayrka badan tanaa khayr badan haddaad ogaan lahaydeen sidaasaad marka shahru ramadaana aladii unzila fiihi lqur'aanu hudan linnaasi wabayinaati min alhuda waalfurqaan shahru ramadaana dalika kaagaas maalmaha marka yacnii la tiriyey ee la soomayo dalika kaagaas shahru ramadaana ramadaan bishiisii waayo aladii ramadaanka oo unzila la dejiyey fiihi isaga dhexdiisa alqur'aanu qur-aankii lasoo dejiyey sidaas waa lagu waa waa waa waa tarkiib tarkiib labaadna waxaa la dhihi karaa in la yidhaha shahru ramadaana mubtada shahru mubtada laga dhigo aladii unzilana lagu qabro waana sida fududba qadaraadna aan u baahnayn shahru ramadaana ramadaan bishiis aladii bishii waaye ayb unzila la dejiyey fiihi bishaa dhexdeeda ramadaanka dhexdiisa alqur'aanu qur kii lasoo dejiyey dhexdiisa waay ramad ramadaanku hudan haadiyan xaal uu yahay qur-aanku mid hanuuninaayo linnaasi dadka xaal uu yahay mid hanuuninaayo wa bayinaatin caddayniyaalo xaal uu yahay qur-aanku min alhudaa hanuun xaggiisa ka caddaynaya iyo walfurqaani wax kala bixin ayb ayb faman aad ruuxii shahida xaadiro minkum xaal uu idinka idinka mid yahay ashahra bisha goobjoog u noqdo oo gurigiisii xaadir ku ah falyasum ha soomo hu bishaa ramadaan ha soomo waman ruuxii kaana ahaaday huwa isaga mariidan mid jiran ow amase calaa safarin safar korkiis fa afdara afuray fa calayhi korkiisa ciddatun siyaamu ciddatin tiro so ma yacni soonkood ayaa korkiisa ahaaday oo min ayaamin maalmo ah tirada oo yacni min ayaamin maalmo ah maalmaha oo uqara kale yuriidu llaahu alla wuxuu rabaa bikum idinka wuxuu idin idinla rabaa alyusra fudayd ayuu alla idinla rabaa idinku rabaa walaa yuriidu ma rabo bikum idinka idinma rabo alcusra culays idinma rabo walitukmiluu wafacala allaahu daalika alla sidaabuu yeelay oo kan ayuu jideeyey litukmiluu saad u dhammaystirtaan alciddata tirada ah u dhammaystirtaan walitukabbiruu inaad weynaysaan allaaha alla aa weynaysaan calaa maa hadaakum liajli hidaayatihi iyaakum hanuuninta uu idin hanuuniyey darteed inaa ilaahay u takbiirsataan walacalakum tashkuruuna waxaa walacalakum waxaad mudan tihiin tashkuruuna inaad shukrisaan ama welikay tashkuruu saa u shukrisaan ayuu alla sidaa u yeelay shahru ramadaana ramadaankii bishiisa aladii kii waaye unzila la dejiyey fiihi dhexdiisa alqur'aana qur'aanka aanka ka la soo dejiyey dhexdiisa waaye hudan haadiyan xaal uu yahay midkii hanuuninayo qur-aanka linnaasi dadka hanuuninayo wa bayinaatin xaal uu yahay yacni caddaynyaalo qur-aanku waxba caddaynaa dadkii waa hanuuninaya waxna waa u caddaynaya ayb ayb hudan haadiyan xaal uu yahay ku hanuuninayo qur-aanku linnaasi dadka wabayinaatin hanu caddaynyaalo xaal uu yahay cadaynayaalaha oo min alhudaa hanuun ka ahaadeen walfurqaani xaq kala wax kala saarid iyo wax kala bixin xaggood ka ahaadeen marka hudan linnaasi dadku hanuun u yahay wabayinaatna waa yahay ay min jumlati hudallaahi hanuunka alle u dadka hanuuninayu ka mid yahay faman shahida minkum shahra marka ramadaankeed waxa loo doortay oo in cibaadadaa siyaamka lagu rido isaga dhexdiisa sababka loogu doortay fadiiladaas uu leeyahay oo qur-aankan oo isagana barakada iyo khayrka badan uu ku dhex jiro markii uu soo degay waaye marka bishaasaa idinka waxaa la idinkaga dhigay bishii aada soomeyseen faman shahida faman qofkii shahida goobjoog noqdo oo aan safar ku jirin minkum xaal ou idinka idinka mid yahay ashahra bisha qofkii xaadiro oo ay bisha ramadaan u bilato falyasumhu falyasum ha soomahu bisha ha soomo meeshaas marka labo madhab oo fiqhi ah ayaa aayaddan ku salaysan bacd al waxay leeyihin abu xaniifa iyo uu ka mid yahay falyasumhu macnaheedu waxay tahay qofkii ay bisha ramadaan u bilato oy u dhalato asaga oo xaadir ah oo gurigiisa joogo oo aan safar ku jirin qofkaas waxaa waajib ku ah bishaas soon inuu ku dhammaysto uu wada soomo haddii ay bishii u dhalata asagoo gurigiisii joogo xaadir ah toban maalmood oo kale markuu joogo kadib ou safar galo safarkaa dhexdiisa ma ku afuri karay leeyihiin waa inuu dhammaystira waayo bisha waxay u bilatay isagoo xaadir ah marka waxayna deliishanayaan faman shahida minkum shahra falyasumhu ay shahraw bisha dhan ha soomo waay marka macnaheeda markaa saa darteed haddiiba soonku adoo xaadir oo aan muqiim ah hadduu kuu galo wax haddaad xataa safarto lagaa yeeli maayo inaad afurto oo waad soomaysaa un sidaasay iyaga aayadda ka fahmeen jumhuuru ahlilcilmina waxay leeyihiin sidaas ma ahane waxay tahay qofku waxaa laga wadaa faman shahida minkum shahra falyasum ha soomo maa shahida minhu waxa uu bisha goobjoog uga noqdo oo uu muqiim uga ahaado ha soomaa laga wadaa ee wixii uunan muqiim uga noqonin xugun kaley gele oo faman kaana mariidan aw calaa safarin faciddatun mi waman kaana mariidan ow calaa safarin faciddatun min ayaamin ukharay gelaysaa bay dhahay sidaasaan xoog badan marka la fiiriyo sababtuna waxay tahay rasuulka sala allahu calayhi wasalam madiinow ka baxay caama fatxi maka soonku madiino ugu dhashay soon soonow madiino ka baxay hudayd meesha la yidhaha markuu gaaray nebiga intaas waa soomaayey meeshaa markuu gaaray waa afuray rasuulka sal alla ly slam meeshaas marka maxaa kaaga cad iyadoo ou u ramadaankii madiino ugu dhashay muqiimu ahaa kadib uu safray ramadaan dhexdiisa waana afuray rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayh xadiidkaasaa marka kala saaray oo wuxuu ku kala saaray waxa faliya sumhuda ay ku dhaceen waxay tahay inta uu muqiim yahay ha sooma bisha inta uunan muqiim ka ahaynna uu ka safrana ruksadii safarka u haystaa ayb meeshaas marka macnahaasaa ku jira waman kaana mariidan waman qofkii kaana ahaaday huwa isaga mariidan mid jiran ow marka mariidka sharcigu ma xadidin inuu yaryahay inuu culus yahay midna lama xadidin keliya waxaa laga fiirinaa qofkii uun jir jiro haddii uu la soomo ay dhibayso caafimaadkaa ka daahaayo inuu u dhintaaba dhici karto xanuunuu dareemaa gaajadii ay ku keenaysaa waxaasoo dhan marka waa un marad ow calaa safarin ama yacni xataa maradku waxaa noqon karo haddii marku gaajoodo inuu markaa jiranaayo ay muxaqaq tahay oo jirada markaa uu qabasaa ay keenayso oo sidaas uu takhtar muslim oo cadli ah ku taliyo waa la aqbali karaa warkiisa oo maxaa yeelay haddii marka ma-aalka soonka uu u keenayo inuu ama talfo ama uu dhibtoodo qofkaa qof jiran unbuu la mid yahay ow calaa safarin safar korkiis qofkii ahaaday oo fa afdara afuro safarku marka waana ku soomi karaa waana ku afuri karaa rukso waay laakiin hadduu dhibaayo ma banaano inuu soomo laysa min albiri asiyaamu fi safar buu yihi nabiga sal l slam xadiidka xamzata bni camrin alslamiyina wuxuu tilmaamaa inay qofka asagoo musaafira uu soomi karo nebigana waa soomay asagoo musaafira waana afuray marka waa la soomi karaa waana la afuri karaa fa ciddatun fa aftara markaa ninkii jiran ama yani musaafirka fa aftara afuray fa faciddatun facalayhi korkiisa siyaamu ciddatin tiro soonkood ayaa dushiis ah tirada oo min ayaamin maalmo ah maalmaha oo uqara kale haddii marka soon kale uu kusoo galo maalmihiina waa laga rabaa fidyana waa laga raboonayaa ilaa toddoba saxaabi oo aan mukhaalif lahayn aan loo sheegin ayaa sidaa ku tagtay yuriidu llaahu marka alla muxuu sidaa u yeelay yuriidu llaahu alla wuxuu yacni llaahu alla wuxuu doonayaa bikum idinka wuxuu idiin doonayaa alleh alyusra fudayd yuriiduda marka yatacaddaa ila aljraami bilba yuriiduda shay jurmile marka ay rabto inay uu tallaabto ba ay ku tallaabeen bikum ayaa la yidhi marka ee marka shay laakiin masaadir marka ay uta ay u gudbaysana binafsihi buu iskaga tacadinaa waxba uma baahna marka yuriid llaahu alla wuxuu rabaa bikum idinka wuxuu idiin rabaa alle alyusra fudayduu idiin rabaa iraadadana tee waa iraada sharciya iraadada sharcigaa laga hadla midda hadda kownigaa ma aha waa midda qadarigaa laga hadli maayo sharci ahaan ilaahay fudaydu idiin rabaa oo wuxuu idiin jideeyey baaba wax fudud ah oo naftu ay ka bixi karto quluubtuna ay ku dahirsamayso rabbi ay ugu dhowaanayso shaydaanka majaaridiisaa la ciriirinayaa soonkii qofka wuxuu ka helayaa marka yacni taskiyatu nufuus baa ku jirta ayib qofku haddii cibaado la-aan ou noqdo waa nufuustiisii ilaahay xaggiisa u dhowaan mayso ma dahir mayso shaydaankii baa ka awood badinayo hadduu shaydaanku ka awood badiyana shaydaankii baa sidau doono ka yeelaya walidaalika dadka ahlu macaasida markaad fiirisaan ama macsida ku gaboobay ama macsida yacni ku dhex jiro yacni maskaxdooda iyo qalbigoodu ma fadhiya mar walba nacam alaa bidikri illaahi tadma-inu lquluubna ilaahay sidaas uu leeyahay marka walwalka iyo yacni qofku inuu yacni raqalbiga idiraab qalbiga inuu uga jiro iyo noloshu inay ciriiri ku noqoto iyo kulli waxaa keenaya cibaado la-aanta ama cibaado yaraantaa keenaysa nacam qofku markuu cibaado u banbaxo mar walbau cibaado badan uu la imaadana inshiraaxu sadri buu ka helaa saasaa ilaahay soonka noogu jideeye baahideenna annaga ilaahay waxba uma tarayso mana yacnii baahida maaha iyada maqsuude nufuusta la dahiraayo walaa yuriidu ma doonaayo alla bikum idinka idinma doonayo alcusra ad culays adkayn inuu idinku cusleeyo alla idin lama rabo ayb wafacala allaahu dalika washaraca dalika ilaahay kaagaa buu jideeyey muxuu u jideeyey litukmiluu inaad dhammaystirtaan alciddata tirada war badan baa laamkan ku jiro yacnii laamu tacliil miya laamu lamri miya warar badan baa ku jiro oo hadda marka waqtiga uunan noo saamaxaynin marka laakiin laamku inuu laamu tacliil uu yahay baa badan sababtoo ah laamulamri hadduu ahaan lahaa waawulcadafna uu ka hormaro waa la reebi lahay soo maaha uma liqduu tafathahum walyuufuu nuduurahum walyatawafuu bilbeyt اlcatiiq walyatalaطaf waa la reebi lahaa laam hadda lama reebin marka walitukmiluuh wafacala allahu dalika ilaahay sidaa buu yeelay muxuu u yeelayna litukmilu lciddata tirada inaad dhammaystirtaan walitukabiru llaha alla inaad weyneysaan calaa maa hadaakum liajli hidaayatihi hanuunintiisa iyaakum adinka uu idin hanuuniyey darteed inaad ilaahay u weynaysaan hanuuninta uu idin hanuuniyey oo uu idinku hanuuniyey towxiidkiisa iyo cibaadaadka uu idinku hanuuniyey walacalakum tashkuruuna walikay tashkuru llaha iyo si aad alle ugu shukrisaan markaad aragtaan ilaahay yani tashriica uu idiin jideeyo soo idinkugu fududeeyey cibaadaadka hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waalihi waasxaabi